xagga luqada ah oo cusub kuma soo darayso kelmad cusub ku soo dari mayso wa innamaa yatimu waxaa ku dhammaystirmaya un halkaa istihmaaru almaaddati in la maal geliyo maadadii ama erayadii allatii warada tii ku soo aroortay fi lxiwaaraat kolkii hore wadahadalkiiyo wada sheekaysiga wixii ku soo arooray unba la istimaarsanaya istimaar oo laga midho dhalinaya yacni waa inuu markaa dabeedna isagu qofku ku hadlo oo uu ka sameeyo erayadii hore kalaam isku xidhan waqad jaaءat way timi tadriibaat اlkalaam laylisyada xagga kalaamka qofka lagu tababaraya ama hadalka fii suwarin muuqaalla iyo qaabab iyo siyaabo mukhtalifa tin kala duwan bay ku imanaysaa minhaa waxaa ka mid a qaababka loo qori doono tadriibaatu su su'aal waljawaab iyadoo qofka lagu tababarayo inuu su'aal cid weydiin karo haddii la weyddiiyana inuu ka jawaabi karo tadriibaatu tabaaduli alxiwaar xiwaaraad waxaa lagu tababarayaa inuu isweydaarsi la samayn karo wada hadal iyo wada sheekaysi inuu dad la samayn karo oo xiwaarku dee su-aal jawaab uu ka badan yahy inuu wada sheekaysi la samayn karo dad ayaa lagu tababarayaa tadriibaatu takmilati naaqis fii xiwaaraatin waxaa lagu tababarayaa tadriibaatu takmilati naaqis waxa ka dhiman inuu buuxiyo fii xiwaaraatin wada sheekaysi inuu ku buuxin karo inta meel la banneeyo inuu inta ka dhiman buuxiyo tadriibaatu wasfi suurati waxaa lagu tababari doonaa inuu tilmaan ka bixiyo sawirada qoran ayaa iyadan lagu tababaraya tadriibaat اlitisaal waxaa lagu tababaraya laylis loogu samaynayaa inuu cod la xidhiidhi karo eh, itisaal inuu la samayn karo inuu itisaal cod la samayn karo oo uu cod la hadli karo ama telefoon ha kala hadlo ama wax kasta kala itisaal inuu la xidhiidhi karo saabican qaybta toddobaad alqiraa'atu wa akhris safxataani laba bog weeyaan laa tatadaman iyaduna ma koobayso mana soo kordhinayso nusuusu qiraa'ati erayada ku qoran erayada ku qoran akhrisku maadatan luqawiyatan shay xagga luqada iyo eray cusub ma keenayso oo jadiidatan cusub ma keenayso wa ruuciya waa la ilaaliyey fii nusuusi alqiraa'ati erayada ku jira xagga akhriska atanaawucu kala duwanaan baa la ilaaliyay waa waxyaabo kala duwan baa lagu dadaalay in la keeno oo waxa isku wada mida aanay noqon wa tadaruj in qunyar qunyar ama aayar aayar qofka kor loo qaado inta halka hoose looga bilaabo inuu dabeedna kor u socdo aqoontiisu ay korodho oo dabeedna uu kor u socdo fajaa'ad way timid haddaba kamaa yeli san soo socota iyaduna ku timid qaybtan qiraa'aduna waxay ku timid alqiraa'atu calaa mustawa alkelima waxaa qofka la barayaa inuu erayga ku dhawaaqi karo marka hore waa eray oo waqriyo haddana alqiraa'atu calaa mustawa aljumlati waalcibaara waxaa haddana lagu tababarayaa inuu akhriyi karo jumlo ama hadal yacnii sentenis hoo isku xidhan iyo cibaarada odhaahda cibaaradu waa hadalka une iyo odhaahda inuu akhriyi karo jumlo laga dhigo erayadii la isu geeyo dabeedna jumladuu akhriyi karo haddana alqiraa'atu calaa mustawi alfiqra inuu tuduc akhriyi karo fiqra waxa weeye waa intaasoo jumladood oo dabeedna uu qofku mar wada saa u akhriyi karo u xidhiidhin karo marka hore waa kelmad jumlad baa loo rogayaa jumladda marka jumlada laga dhigana fiqraa la yidhaahdaa haddana wastukhdimat waxa la adeegsaday ciddatu tadriibaatin waxa la adeegsaday dhowr laylisyo oo kala duwan limafhuumi اlmaqruu'i si uu qofku lifahmi اlmaqruu' shaygii la aqriyey si uu qofku u fahmo oo loogu tababaro wixii uu akhriyey macnaheeda inuu garto ayaa wastukdimat waxaa la adeegsaday oo qoran oo kitaab ku iman doonta ciddatu tadriibaatin laylisyo tiro badan lifahmi اlmaqruu wixii la aqriyey inuu qofkii garto ayaa lagu tababaraya minhaa waxaa ka mid a ah, ajib binacam ow bilah waxaa la odhan doonaa waxaa su-aashaa ka jawaab oo ama haa dheh ama maya dhaba ardayga la weydiinayaa kolkaa goormuu haa ama maya odhan karaa waa markuu wixii uu soo akriyey fahmay uun haa iyo maya saxa ma odhan karo haddaan wixii la weydiinayay fahamsanayn waad odhanayaa ku jawaab ama waa haadhe ama maya dheh ajib can alasilati waxaa haddana iman doontaa su-aalahaa ka jawaab baa la odhanaya oo ma aha taasi nacam iyo la haa iyo maya maaha waa inuu erayo kale ku jawaabo markaad erayo caadiya ku jawaabaysaa la odhanayaa ajib can alasilati oon haa iyo maya ahayn oo jawaabaha asalkooda qaarna waa haa iyo maya un baa lagaga jawaabi karaa maalan haddii hal la isticmaalo hal waxaasi sidaa ma yahay haayo maya baad odhan kartaa hadduu laakiin lagu dhaa man haada kani waa kuma haddii lagu dhaha tusaale ahaan nacam ma odhan karaysid kani waa kuma baa la mahaa baad odhan kartaa waa maya kani waa aya baa lagu yidhi markaasaad odhanaysaa haa waa qalad haddii lagu dhahdo hal haadaa rajulun kani ma nin baa haddii lagu dhaahdo waxaad odhan kartaa nacam ama laa lakiin haddii lagu dhaha man haada kani waa ayo ha iyo maya ma odhan kartid waana tidhaahdaa waa nin ama waa gabadh ama waa wax kale ama hadduu qof yahay taa qofkan waa caynkan akmil alcibaaraat baa ku jirta waxaa lagu odhan doonaa hadalladan dhammaystir oo inta la qora-in ee lagu odhanaa dhammaystir waxaasoo dhan waxaa loo dhigayaa inuu qofku fahmay wixii loo soo dhigiyey in kale aaminan qaybta sideeaad waxa weeye alkitaabatu dabeedna qoraal inuu qofkii sameeyaa ku xigi doonta safxatan laba xaashiyood bay noqonaysaa ama laba bog yudaribu wuxuu ku tababarayaa alkitaabu kitaabkani addaaliba ardayga fii waxadaatihi اluulaa qaybihiisa hore qaybaha hore ama jabtarada hore wuxuu ku tababarayaa halkee laga bilaabayaa min aluulaa waxdada koobaad ama jabtarka koobaad ila asaabicati ilaa ta toddobaad cala alkitaabati alaaliya inuu barto qoraalka yacni qalinka oo kale uu wax ku qorayo xataa yatataraba ilaa uu ku tababarto calaa kitaabati jamiic alxuruuf marka hore dhammaan xuruufta waxaa lagu tababarayaa sideed iyo labaatanka ama sagaal labaatanka xaraf ee carabiga ah baa lagu tababaraya marka hore inuu qoro mufradatan oo xaraf xaraf keliya mujarada oo kelideeda oo waxba la socon alif ilaa ya ayaa horta lagu tababaraya bilidaafati waxaa lagu darayaa ilaa kitaabati xuruufi اlmad xuruufta madka inuu dabeedna qoro iyo walxarakaati alqasiira xarakaadka ay leedahay gaaban iyo washadda iyo shadkana in la baro ayaa lagu tababaraya marka hore watawiin labada xarakana waa lagu tababaraya wa alashamsiya asha shamsiyadaasaa loo qora lagu tababaraya wa al alqamariya asha qamariyadaasaa loo qorana waa lagu tababaraya wa wasl xuruuf xuruufta sa la isugu xidho marka hore xaraf xaraf baa la baray dabeedna xuruufta sa la isugu xidho haddana la baraya ee loo sameeyey kelmad oo xarafba xarafka marka qaab loogu xidhuu leeyahy qaabkaa dadka qoraalka si fiican u yaqaan baa yaqaan dabeedna qaabka loo xidhayo markaad xaraf xaraf ku daraysa halka lagaga daraya sida loogu daraya la baraya wa naskhi alkhitaabati wa naskhi alkelimaat iyo dabeedna inuu erayo qoro marka xuruufta sala isugu xidho la baro ayuu erayadii qoraya marka hore xaraf xaraf baa lagu soo tababaray yantaqilu wuu ka kaxaynayaa wuu ka rarayaa alkitaabu kitaabkan biaalibi ardaygii halkaa wuu ka kaxaynaya bada bacda daalika intaa markuu tababaro kadib wuxuu raraya qoraalkiisii ilaa marxalati alkitaabati almuwajaha wuxuu dabeedna u qorayaa wuxuu u rarayaa qoraal macno u jeeda oo macno samayn inuu sameeyo marka dambe oo isagu uu curin karo hadal macno samaynaya marka hore xaraf unbaa la baray mar dambe kelmad unbaa la baray dabeedna hadal macno ka samaysmi karo ayuu isagu qoraya marka dambe fii xuduudi ma darasahu laakiin heerkii uu soo bartay wixii uu soo bartay baa markaa lagu haynayaa wax iminka weli maaha isaga xaggiisa ka yimide wixii aad soo dhigatay baa la odhanayaa samee hadal macno dhalin kara watattakhidu waxay qaadan doontaa tadriibaatu alkitaabati almuwajaha tababarka iyo leelaysada qoraalka yacnii macno u jeeda ee macno samaynaysaa ee qofka yacnii isagu uu samaynayo suwaran mutacadidatan muuqaalo tiro badan baa samaysmi doona minhaa waxaa ka mid a ah takwiinu kelimaatin wa tacbiiraat waxaa la odhanaya waxaad samaysaa erayo iyo tacbiir hadal adugu yani aad cabiraysa samee adugu aad samaynayso mawduucyadii laakiin lasoo baray un buu ka hadlayaa uun kitaabatu kelimaatin taxta suwarin waxaa la odhanayaa sawiro meel ku yaalla la odhanaya kelmada ku qor ku hoos qor maala ama magacooda qor ama waxaasoo kale qor tartiibu kelimaatin kelmadaa la odhanayaa isku hagaaji kelmada isku dhex daadsan ee la odhanaya isku hagaaji oo isku beeg litakwiini jumalin kelmadaha si looga sameeyo jumlado kelmadaha markuu waa loo kelmadihi meesha loogu dhex daadinaya iskuma toosna waa la isweydaarinaya haddii midba midkeeda lala doonto jumladaha soo baxaya jumladaha ka samey baa la odhan doonaa takmilatu jumalin jumlada qaarkood baa loodhanaya dhammaystir inta barh la qoranaya barh kalena dhamaystir waxaasoo dham waa tadriib kala duwan minhu faraakaatin waxa la odhanaya meelaha maran buuxi meelaha maran buuxi ee wax ka maqan yihiin kelmadaha maqan ku dar waxay kale yihiin alif iyo ba iyo jiim iyo daal iyo ha iyo waaw maxay intaasoo dhamma sheegayaan waa tababaradaa kala duwan imlaau mufradaatin waxaa loo yeedhinayaa kelmado mukhtaaratin oo la xushay oo ku jira fi اlwaxdaati الثalaaثaةi الأkhiira saddexda jabtar ee u dambeeya soo toddobada hore ma aha saddexda u dambeeya erayo la soo xushay oo yeeris ah oo uu dusha ka qoraya baa ku jira halkan waxaynu ku qaadanaynaa alrumuusu almustaqdamatu fi lkitaab halkan waxaynu ku qaadanaynaa waa tilmaamaha la adeegsaday ee la isticmaalay kitaabkan dhexdiisa calaamado weeyaan rumuustu calaamadahaas waad eeganaysaa halkaa alramsu baa ku qoran calaamadii halkana dalaalatuhu macnihiisi baa ku qoran waxa uu tilmaamayo halkaa waxaad aragtaa record ba halkaa ku qoran recordkaas waxa way istamic dhegayso oo qayb dhegaysa bay leedahay halkaana kitaab kala furan baa ku qoran macnihiisu waa iqra akhri buu u halkaana qalin iyo gacan yaroo haysaa ku qoran markaa uktub waa qor ayuu macnaheedu u jeedaa halkaa ilbaa ku qoran waa undur eeg ayuu macnuhu jeedaa halkaa qof afkiisa wax ka baxayaan ayaa ku qoran waa takallam hadal oo ku hadal waxan halkaana waxaa ku qoran laba calaamadood oo muhallat oo dhinacaa u jeeda taa macnaheed waxa weeye ixaaratun ila almufradaati almusaanida haddii calaamadda aad aragto nambarkeedan waa raacin doonaa wuxuu ka odhan doonaa kelmadahan kelmadihii taageerada ahaa ee xagga dambe kitaabka ku yaallay ka doono waxaad uga baahan tahay oo ka soo xulo xaashida halkaa ka eeg buu kohan doonaa waa markuu intuu kuu diro tacbiir inaad wax samayso uu doonayo ayuu calaamadaa dhigi doonaa safxaddana wuu qori doonaa tiradeeda markaasuu xaashidaa eegoo ka faa'iidayso markaad waxaan soo samaynaysa lagaa doonayo marka calaamadahaasi saasay u qoran yihiin intaa waxaa inoogu dhammaaday horodhici baa inoogu dhammaaday ama muqaddamadii halkan inta ku xigto oo dhammi waxa weeyaan waa fahriskii aad kitaabka ka baadhinayso imikayo akhriskaagama baanee halkaad kitaab mawaadicda markaad baadhayso ayaa aad ka eegan doontaa waxaa kugu horreeya ataxiyatu watacaaruf baridayees barashaa ugu horreeya marka waa iminka fahriskii oo xagga hore lasoo dhigay oo markaad kitaabka eegayso mawaadicdiisa aad ka helayso wax iminka akhriska ah kaagama baahna intaas haddaba alwaxda tuluula waxaanu qaadanaya jabtarkii koobaad haddaba ataxiyatu waa bariido iyo wa tacaaruf isbarasho ayuu ka hadlayaa waxa markaa ay tahay alwaxdatul uulaa waa qaybta koobaad weeye alcardu markaa bandhigii baynu suqaad hadalkii baa lasoo bandhigaya waxa weye alxiwaaru alawal wada sheekaysiga u horreeya wuxuu leeyahay wataa ishii uu kuu sheegayo halkaa kugu qoran halkana rikoorka waa kan kugu qoran dabeedna muxuu ku uhi undur eeg soo ilkamuu hadleen eeg waxan wastamic dhegayso qoraal akhris dhegaysina wuu leeyahy waacid adna markaa ku soo celi markaad kolka hore eegto ead indhaha ku aragto ee aad dhegaysato dabeedna adna ku soo celiyo akhri waxaweye khaalid ninka laydhaa ba hadla wuxuu idhi ninkan uu la hadlaya wuxu uhi assalaamu calaykum nabadgelya dushiinna ha ahaato khaliil wuxu uhi wacalaykum asalaam idinkana nabadgelya dushiinna ha ahaato khaalid baa wuxuu uhi ismii khaalid aniga magacayga khaalid baa la yidhaahaa maa ismuka adiga magacaagu waa maxay khaliil wuxuu idhi ana khaliil anna khaliil baan ahay khaalid baa ku noqday wuxuu uhi kayfa xaaluk bal iska warran sidee tahay khaliil wuxuu uhi bikhayri waa wanaagsanahay walxamdu lilah ilaah baana wanaagga aan haysto ku mahadsan ayuu yidhi wa kayfa xaaluka anta adna xaaladaada iyo bal iska warran arrimahaaga adna sidee tahay khaalid baa hi bikhayrin anna wanaag baan ku suganahay waan wanaagsanahay ana bikhayr bay ka dhiganta waan fiicanahay walxamdu lilah ilaah baana mahadda ku leh halkaasi waa xiwaarkii koowaad oo jabtarkii koowaad ka mid a ah, alxiwaaru haani mid walba waxaynu isku ogeyn lix in lagu keenayo alxiwaaru haani waxa weeye wada sheekaysiga labaad wuxuu ku yidhi wataa ishii iyo rikoorhkii haddana eh undur eego wastamic dhegayso waa cid ku soo celi marka dambe adigu hawla ee eh, marka wuxuu keeni mar walba wuxuu keeni doonaa xiwaaro walba rag iyo dumar buu ku kala keeni doonaa labadaasi laba nin bay ahaayeen waxaa lagugu tababari doonaa waxyaabaha rag iyo dumarku ku kala duwan yihiin hawlatu waxay tidhi assalaamu calaykum nabadged dushiinna ha ahaato ee khadiijatu baa u jawaabto waxay tidhi wacalaykum assalaam nabadgelyo dushiinna ha ahaato waanaad aragtaa mid walba sawirradii baa ku qoran rag iyo dumarkii si aad ah, mid walba u sii fahamto khawlatu waxay tidhi ismiga khawlatu aniga khawlaa la yidhaahdaaye maa ismuka adiga magacaagu waa kuma khawlatu waxay tidhi eh, khadiijatu waxay tidhi ismii khadiijatu anna magacaygu waa khadiija khawlatu waxay tidhi kayfa xaaluki halkay u horaysa kala bedin wataa kayfa xaaluka buu ahaa ninku imkana kayfa xaaluki adiga xaaladaada bal ka warran khadiijatu waxay tidhi bikhayrin waa wanaagsanahay walxamdu lilah ilaah baana ku mahadsan Eh, wakayfa xaaluki anti adigana xaaladaada ka warran anta buu ahaa ninka gabadhana waa anti khawrat waxay tihi bikhayrin waan wanaagsanahay walxamdu lilah ilaah baana mahadda iskale alwaxdatuluulaa baan wali ku jirnaa alxiwaaru haalid wada sheekaysiga saddexaad undur eeg wastamic dhegayso waacid ku soo celi bakistan iyo turkiya ayaa halkaa kugu qoran laba dal ah dadka hadli doona ayaa labadaa dal noqonaya moxamed wuxuu yidhi assalaamu calaykum nabadgelya dushiinna ha ahaato shariifu wuxuu yidhi wa calaykum asalaam idinka nabadgelyo dushiinna ha ahaato moxamed baa wuxuu yidhi min ayna anta xaggeed adugu ka timid shariif wuxuu yidhi ana min bakistan dalka bakistan baan ka imid moxamed baa yidhi hal anta bakistaaniyun aad ka timaad ma nin bakistaaniya oo bakistan u dhashay baa tahay shariif wuxuu yidhi nacam haa ana bakistaaniyun anu reer bakistaana baan ahay wamaa jinsiyatuka anta adiga isirkaagu waa maxay jinsiyaddu waa dalkaaga adiga dalkaaga iyo jinsiyaddaad ka soo jeeddaa waa maxay muxamed wuxuu idhi ana turkiyun anna turki baan ahay ana min turkiya anigu turki baan ka imid horta anigu turki baan ahay turkiyana waan ka imid shariif wuxu uhi ahlan wasahlan soo dhowow ahlan wasahlan soo dhowow alxiwaaru raabic wada sheekaysiga afraad waxa weeye undur eeg wastamic dhegayso waa acid markaa dambana ku soo celi maryam waxay tihi assalaamu calaykum mar walba rag iyo dumarkaas way isdaba socon doonaan assalaamu calaykum markaase waxay tidhi eh, zaynabna wacalaykum asalaam nabadgelya dushiinna ha ahaato maryam waxay tihi min ayna anti halkaasay kaga duwan tahay xaggeed adugu ka timid zaynab waxay tidhi ana min misr waxaan ka imid dalka masr maryam waxay tidhi hal anta misriyatun aduma masriyad baa tahay zaynab waxay tihi nacam ana misriyatun anu gabadh masar u dhalatay baan ahay wamaa jinsiyatuki anti adigana isirkaagu waa halkee xaggeed ka soo jeedaa maryam waxay tihi ana suuriyatun anugu waxaan ahay gabadh suuriya u dhalatay ana min suuriya anugu suuriya ayaan ka imid zaynab waxay tihi ahlan wasahlan soo dhowow alxiwaar alkhaamis waxa weeye waa wada sheekaysiga shanaad undur eeg wastamic dhegayso waacid ku celi axmed wuxuu ihi assalaamu calaykum nabadgelya dushiinna ha ahaato badar baa ihi wacalaykum assalaam idinkana nabadgelya dushiinna ha ahaato axmed wuxuu ihi haada akhii qof kaloo saddexaad ba imaka baraya kolba waa la imanka laba isbaranayey baa markii hore laynoo sheegayey iminkana laba la isbarayo oo saddex qof bay noqonayaan wuxuu yidhi axmed haada akhi kani waa walaalkay saddexdii qof sawirkooduna waa ku ad arkayso huwa mudarisun waa macallin beder baa wuxuu yidhi kii la barayay weeye ahlan wasahlan soo dhowow axmed baa wuxuu yidhi mid walba inuu kakale u sheego weeye haadaa sadiiqi kanna waa saaxiibkay huwa muhandisun waa nin injineera alakh walaalkii baa dabadna yidhi ahlan wasahlan soo dhowow axmed baa wuxuu idhi maca salaama nabadgeliyo beder baasna wuxuu idhi maca salaama nabadgeliyo oo markii la kala ama baxayo alxiwaaru saadis waxa weeye wada sheekaysiga lixaad kaasaa ugu dambaynaya marka la eego jabtarkan undur eeg wastamic dhegayso waacid ku celi nada gabadha le waxay tidhi assalaamu calaykum nabadgelyo dushiinna ha noqoto hudaabaa waxay tidhi wacalaykum asalaam idinka nadaa baa waxay tidhi haadihi tani ukhtii waa walaashay hiya abiibatun waa gabadh dhakhtara ah. hudaa waxay tihi ahlan wasahlan soo dhowow nadaa baa waxay tidhi iyadu mar labaad ku noqotay hadalkii haadihi sadiiqatii tanna waa saaxiibaday ee hiya aalibatun waa ardayd alukhtu walaashay baa markaa tidhi ahlan wasahlan soo dhowow nadaa waxay tidhi maca salaama nabadgelyo hudaana waxay tidhi maca salaama nabadgelyo waxaan imika bilaabaynaa almufradaat erayada waxaynu soo qaadanaynaa meesha ku jira erayadii o dhan baa la soo ururinaya alcardu waa soo bandhig undur eeg wastamic dhegayso waa cid ku erayada mudaris baa inoogu jiray waa macalin daalibatun ardayd baa inoogu jirta abiibatun waxaa inoogu jirta dhakhtarad muhandisun baa inoogu jira oo injineer ah akhun walaal baa ku jiray ukhtun walaal baa ku jirtay sadiiqun saaxib baa ku jiray sadiiqatun saaxibad baa ku jirtay ana baa ku jirtay ana baa ku jirtay oo laba goora anta iyo anti adiga oo nina iyo anti adiga oo gabadha baa ku jiray haada kanaa ku jiray oo ismu ishaaro ismiga wax lagu tilmaamo ah oo ragga lagu tilmaamo ninka keliya haadihi tan oo gabadha qura lagu tilmaamo huwa oo qofka saddexaad ee maqan qof laga warramaya ama ha jooga ama ha maqnaadee ayaa qofka laga warramayo ayaa maaragtay ayay tilmaantaa ee ragga ah huwa isagu iyo hiya iyadu oo ah gabadh laga hadlayo oo maalan iyaduna dumaroo kelideed ah bakistan baa inoogu jirto dal ah turkiya ayaa inoogu jirtay oo iyaduna dal ah misri baa inoogu jirta misra oo dal ah suuriya oo dal ah bakistaaniyun waa nin bakistaani ah turkiyatun waa gabar turkiya misriyun waa nin misri ah erayadaasaa ku jiray taasi waxaa la yidhaahdaa waa mufradaadkii erayadii oo la doonay qofku inuu in badan akhriyo in badanna qoro dabeedna uu xafido atadriib haddaba tadriibka koobaad istamic dhegayso marka hore oo waxaa jira cajarad akhriyaysa baa jirta uma dac calaamata sax fi murabic munaasib munaasib markaad dhegaysato uma dac waxaad dhigtaa calaamata sax waad arkaysaa calaamadda tigare calaamada saxda waxaad dhigtaa fi lmurabaci almunaasib afargeeska ama laba jibaaranaha ku habboon dhig kuwan markaa eeg waxaad eegaysaa sawiradan eeg sow kow laba saddex tirooyinkaa ma laha sawirada halkan ba halkan lagu dhigay markaa isu eego tirso oo ila saasay kugu qoran yihiin sawiradu sawirada halkaa kugu qoray ilaa lix toban sawir weeyaan kuwana ilaa sagaal toban sawir inay yihiin iyo iyaguna noqonayaan isu eegoo nambarkaa kow oo kale ka soo qaad kow oo kale masax mise waa qalad baa lagu odhanayaa hadda oo fiirso masax mise waa qalad imika nambarkaa koobaad waa qalad wuxuu qalad u yahay xaggan ka soo tiri kaa haadaadu ku hoostaa taallo weeyaan ee xaggan markaa nambarka koobaad ma aha nambarka koobaad ma aha qalad baa kaasoo kale lagu qoraya sax laguma qorayo inta saxda ah baad sax ku qoraysaa waad isu eegeysaa nambarka la siiyey halkuu ku jiraad eegaysaa hadduu ku saxaya markaad isu tiriso waa sax haddaan u saxnayna waa qalad التdريب الثاني waxa weeye تdريibka labaad ama layliska labaad ashر waxaa tilmaan ka bixisaa ilى suuraةi sawirka alatii suuradda tasmacu ismaha sawirka aad magaciisa maqlayso waa markaad cajalada dhegaysanayso ayuu markuu ku dhawaaqo cajalada kaga dhawaaqa maalan farta saar buu ku leeyahay sawirka lagu dhawaaqay waa sawir halkan ku qoran imaka imka dhawaaqii inooma qorna lakin wuxuu ku leey marka lagu dhawaaqo waa inaad fahamtaa tadriibka macnihiisa marka lagu dhawaaqo ka lagu dhawaaqaba farta saar ee macalinku uu ku akhriyayo ashir tilmaan ila suurati sawirka alatii suuradda tasmacu aad maqlayso kolba ismahaa magaceeda ta macalin ku dhawaaqayo kolba farta saar ba waa qaybta labaad taa hore alif bay ahayd tadriibkaasaa u qaybsan alif iyo ba atadriib الثaani wuxuu u qaybsamay alif iyo ba alif wuxuu noqdaa ashir ila suurati alatii tasmacu ismahaa tilmaan oo farta ku tilmaan sawirka aad magaciisa maqlayso ba tadriibka qaybta labaad waxa weeye qul waxaad tidhaahdaa isma suurati magaca sawirka allatii yushiiru ilayha ta uu tilmaamayo almudarisu macallinku muuqaal bay leeda waynu soo marray waa la daawan karaa markuu macallinku saa farta ku idhaahdo aduu xataa waa sawirkaasi waa hebel dheh marka hore macallinkaa akhriyaya dabeedna adaa farta saaraya sawirka waa ta hore tan dambana saasunbuu odhanaya ma hadlee fartunbuu ku fidinayaa markuu farta saaro waa waxaa dhe aduu akhri magaceeda akri kolkuu magaca ku dhawaaqana aduu farta sawirka saar waa hore markuu isagu farta saarana magaceeda adugu sheeg oo muxuu ku yidhi qul waxaad tidhaahdaad ku dhawaaqdaa isma suurati magaca sawirka allatii sawirka yushiiru uu tilmaamayo ilayhaa sawirka almudaris macalinku ta uu farta ku fidinayo markuu saa idhaahdo adigu waxaad tidhahdaa waa waxaa magacii sheeg eh, waxa weeye mufradaatun idaafiya iminka waxaa la keenayaa halkan erayo aan ku jirin oo dheeraada idaafi oo lixdii xiwaaraynu soo marna iminka erayo aan ku jirin oo siyaada ah weeyaan oo la doonayo qofku in ereyada uu xafitay iyo carabiga uu yaqaano ay bataan alcardu ereyadii baa lasoo bandhigayaa haddaba unbur eeg ereyada wastamic dhegayso waa acid ku celi waxay kale yihiin waaxid maynaan soo marin waaxid inaani alaaa waaxid kow inaani laba alaaatun waa saddex arbacatun waa afar hamsatun waa shan intaasoo eray hore inoogumay jirin haddaba atadriib kuwii baa lagugu tababaraya see lagugu tababaray sil xidhiidhi baynalcadadi tirada iyo wa suurati almunaasibati iyo sawirka ku habboon halkan aad arkayso soo ma aragtid waxaa halkaa ku jira hal sawir waa ku jira buug baa qoran waa mid waaxidkaa lala xidhiidhinayaa ka ku xigana waxaa ku jira shan khamsadaa lala xidhiidhinayaa sawirka ku sii xiga afar baa ku qoran buug afartaa lala xidhiidhinaya ka ku sii xiga waxaa ku qoran laba eekada labadaa lala xidhiidhinaya ka u dambeeya saddex baa ku qoran sawirkaa lala xidhiidhinayaa oo mid waliba way isleedahay ka midku ku qoran yahay midka xariiqoo gaadhsii kaa shanta ku qoran tahay shanta lala xidhiidhi ka afartu ku qoran tahay afarta la xidhiir oo isku beegayo isu dhow yiinba iyagu kaa labadu ku qoran tahay labada la doono ka saddexdu ku qoran tahay saddexdaa la doono oo saa isula doono atadriib athaani waa tadriibka labaad ratib alacdaad isku hagaaji tirooyinkan ee qaybta sare waxaa qoran laba saddex kow shan afar saasay u qoran tahay dee iskuma habaysni waad ogtahay tirada waa taqaanaa si ay isugu habaysantahay dib ugu qor buu ku halkana maxaa ku qoran saddex buu ka bilaabay saddex kow baa haddana ku xigta labaa ku xigta shan baa ku xigta afar baa ku xigta tadaasa loo akhriyo waad garanaysaae kow intaad ku bilowdo sideeda isugu xidh waa la isweydaaniyey atadriib athaalid waxa weeye waa layliska saddexaad ashir tilmaan ila alcadadi tirada alladii tasmachu tirada aad maqlayso waarami ku dhawaaqa ku idhaahda saddex ku idhaa waanaad farta saartaa saddexda haddaan shan idhaa waanaad shanta saartaa kolkaad afar idhaa afarta saar maraan ku dhawaaqa adna tirada farta saar buu ku leeyahay oo imanka kanuu sheegayaa cajaladana wuu leeyahay daawashana wuu leeyahay akhriskana wuu leeyahay qaamuusna wuu leeyahay qaybihiibu midba kuu tilmaamaya ama marka imka sabuurada lagu qoro macallinkuba ku qoro ayaa dabeedna adna aad farta saaraysaa isna uu akhriyaya haddana atadriib raabic ka afraad waxa weeye qul ilcadad almushaar iley waxaad tidhaahdaa imanka ood adigu sheegtaa tirada la tilmaamayo imka tusaale ahaan isma aragno sabuurad ma hayno fartaan saa u saaraya adaa odhanaya waa waxaa maalan imka shantaan saaray waasa hamsa markaan saaro haddana maalan waxaan saarayaa saddexda saasa talaata saas baan u saaraya anugu adna waxaan haysaa waa adaa akhriyaya haddana waan saaraya kaan saara waad akhriyaysaa kaan saaraba waad akhriyaysaa ataraakiib naxwiya iminka waxaynu samaynaynaa taraakiib ama jumlooyin xagga naxwada ah التdريب الأول waa ka koobaad تbاadل تbاadل تbاadل سu'aaل تbاadل weydaarso السu'aaلa wax weydiin iyo wala jawaab jawaab celin maca زamiilika saaxiibka isweydaarsada kamaa fi الmiثaalayni se labadan tusaale imika lagu sheegay qaybta hoose ku wada sheekaysta adiga saaxiibka oo waxna iska weydiiya waxna isaga jawaaba tusaalaha horta lagu siinayaa almithaal alwaaxid tusaalaha koobaad waa maxay waa da waaxid baaba kuu qoran da waaxid waa ardaygii koobaad weeyaan daalibu waaxid weeyaan ardaygii koobaad muxuu yidhi hal anta bakistaaniyu aduma nin bakistaaniya baa tahay da haani da'da labaad wuxuu nacam haa ana bakist ana bakistaaniyun anu nin bakistaan u dhashay baan ahay almithaal athaani buu haddana ku yidhi tusaalaha labaad tusaale da waaxid ardaygii koobaad wuxuu yidhi hal anta bakistaaniyatun mar walba mu'anas iyo mudakar baa isdaba socdaa gabadh baa waxay ku tidhi hal anti bakistaniyatu adugu ma gabadh bakistan u dhalatay baa tahay ta eh, athaani waa ardaygii labaad ardayaddii labaad baa waxay tihi nacam haa ana bakistaniyatun anu waxaan ahay gabadh bakistaniyad ah eh, kolkaa hore ninkaasaa weydiinaya sawirkiisa artaa bakistaniyun buu ahaa marka dambe gabadhan aa weydiisa waa bakistaniyatun weeye haddaba imanka halkan waxa ku qoran turkiya dalka turkiya ayaa ku qoran turkiyun ba haddana ku qoran nin turki ah haddana halkan sawirkan waa maxay turkiyatun gabadh turki ah haddana halka waa qoran misr baa ku qoran dalka misr misriyun nin misri ah halkan waxa ku qoran misriyatun gabadh misri ah suuriya ayaa halkan ku qoran suuriyun nin suuri ah iyo suuriyatun gabadh suuri ah haddaba waxaad su-aal ka samaysaa adigu baa lawli intan dambe waxaad tidhahdaa maalan sidoo kale hal anta turkiyun aduu ma nin turkiya baa tahay mase nacam ana turkiyun baa odhanaya nin turkiya baan ahay waxaa haddana ku xigtaa hal anti turkiyatun bay gabadh odhanaysaa ma gabadh turkiyada baa tahay markaas odhanaysaa nacam ana turkiyatun anuu turkiyeed maanahay waxaa ku sii xigta wuxuu odhanayaa hal anta misriyun aduma nin misriya baa tahay nacam ana misriyun ana nin misriya aan ahay buu odhanaya waxaa ku xigta hal anti misriyatun aduma waxaa tahay gabadh misriyada nacam ana misriyatun bay odhanaysa waxaa la odhanaya haddana hal anta suuriyun aduma nin suuri baa tahay wuxuu odhanaya nacam ana suuriyun anuu suuri baan ahay haddana waxaa la odhanaya hal anti suuriyatun aduma gabadh suuriya u dhalatay baa tahay markaasna nacam ana suuriyatun anu waxaan ahay gabadh suuriya u dhalatay tadriibka intaa hore ayuuma intan uun lagu salaynayaa un التdريب الثاني qaybta labaad waxa weeye haati jumalan jumlada keen adugu imaka aad samayso ood xaggii hore ka soo qaadato kamaa fi اlmithaal sida tusaalahan ku qoran erayadii hore aad soo qaadan kartaa kitaabka aad ku soo baratay almithaal tusaale waxa weye haada akhi kani waa walaalkay wa huwa mudarisun waa macallin marka akhun iyo mudaris waa ko labadoodii sawir haada akhi huwa mudaris kan waa walaalkay waana macalin halkan maxaa qoran ukhtun baa qoran waxaa sa haadihi ukhtii tani waxa weeyaan waa walaashay hiya mudarisatun waa mucallimad oo mudarisada taas way ku qoran tahay haadaa kani sadiiqii waa saaxiibkay huwa abiibun waa dhakhtar iminka maxaa ka qoran ukhtun mudarisatun sadiiqun abiibun abiibatun sadiiqun sadiiqatun abiibun abiibatun akhun muhandisun akhtun ukhtun taalibatun intii horead odhan kartaa haadaa akhi kani waa walaalkay huwa mudarisun waa macallin haadaa kani sadiiqii waa saaxiibkay huwa طabiibun waa dhakhtar haadihi sadiiqatii tani waa saaxiibaday hiya mudarisatun waa macallimad haadihi sadiiqatii tani waa saaxiibaday hiya طabiibatun waa dhakhtarad haada akhi huwa muhandisun waa injineer haadihi ukhtii tani waa walaashay hiya طaalibatun waa ardayad saasaad u samaynaysaa adugu markaa oo adigaa jumlada gelinaya التdريب الثالث waa layliska saddexaad tabaadal الsu'aal wاljawaab maca zamiilika kama fi اlmithaal iswe halkaa kugu qoray calaamaddii wataa wuxuu qoray wuxuu safxadda wuxuu yihi safxadda saddexaad ka eeg safxadda saddexaad saddex boqol iyo laba sideetanka intaad xagga dambe u rogto ka eeg halkaasaad ka heli doontaa erayo aad isticmaalayso oo qaar adugu aad leedaha waad samaysan kartaa kuwana waad samayn kartaa التdريب الثالث tobabarka ama layliska saddexaad tabaadal asu'aal su'aal isweydaarsada waljawaaba iyo jawaab maca zamiilika saaxiibka kama fi اlmithaal sida ku qoran tusaalahan almithaal اlأwal ama almithaal tusaale waxa wey ta waaxid yani ardaygii koobaad min ayna anta buu dabadna yidhi wuxuu weydiiyey min ayna anta xaggeed adugu ka timid itniin ardaygood wuxuu hi ana min bakistan anigu bakistan baan ka imid anigu waxaan ka imid bakistan baan ka imid markaa bakistan anta bakistan baa ku qoran turkiya iyo suuriya iyo misr anta iyo turkiya huwa suuriya hiya misr anta bakistan markaasa la odhanayaa mase haddii su-aal la isweydiinayo min ayna anta buu odhanaya xageed ka tiimso ana min turkiya anuu turkiya aan ka imid ayuu odhanaya markaasa la odhanaya maalan min ayna huwa xagguu isagoo ka yimid huwa min suuriya suuriyuu ka yimid min ayna hiya halkeedu ka timid hiya min misr masr bay ka timid min ayna anta xaggeed aduu ka timid ana min bakistan anu bakistan baan ka imid jumladaad dabeedna u samaynaysaa adugu التdريب الرaaبع waxa weeye layliska afraad haati jumla kama fi الmithaal jumlada keensa tusaalahan ku qoran almithaalu waxa weeyaan tusaaluhu ismi khaalid buuri anuu khaalid baan khaalidkaasa ereygaa yidhi markuu saa yidhi haddana waxa qoraalkan khaliil ismi khaliil buu odhan karaa qofku magacaygu waa khaliil khadiijatun baa qoran ismi khadiijatu ismigayga waa khadiija moxamed baa halku qoran ana ama waxaan karaa ismi moxamed magacaygu waa moxamed faatima ismi faatima yacni ereyadaasuu isticmaali karaya atadriib alkhaamis tusaalaha layliska shanaad waxa weeye haati jumalan kama fi lmithaal waxaad keentaa jumladasa tusaalahan ku qoran oo kale almiaal ana turkiyun anugu turki baan ahay ana min turkiya anugu turki baan ka imid marka halkan waxaa ku qoran turkiyun iyo turkiya halkan waxaa ku qoran suuriya iyo misr iyo bakistan waxaa la odhanayaa markaa ana suuriyun nin suuriya baan ahay ana suuriyatun baa gabadh on karta anigu waxaan gabadh suuriya ana min suuriya anugu suuriyan ka imid halkan misr baa ku qoran ana misriyun anu misri baan ahay gabadhiina ana misriyatun anu gabadh misr u dhalatay masr u dhalataan ahay ana min misra anu masr baan kayn bakistani iyo bakistan ba halkan kugu qoran ana bakistaniyun anu waxaan nin bakistan u dhashay ana min bakistan bakistan baan kayn turkiyatun ba halkan ku qoran ana turkiyatun anu waxaan gabadh turkiya ana min turkiya ayaan kayn ana bakistaniyatun baa la odhan karaa anu waxaan gabadh bakistan u dhalatay ana min bakistan baan ka waxaad eegtaa buu ku yidhi safxadda koobaad boqol iyo saddex iyo sideetan ka eeg boqol iyo saddex boqol iyo sideetan saddex boqol iyo koob iyo sideetan saddex boqol iyo koob iyo sideetan iminka mulakhasu taraakiib jumladihii oo dhan baa la soo ururiyey wixii ku jiray ee muhiim ahaa marka halkaa maxaa ku qoran ana iyo anta iyo huwa baa ku qoran erayadana isticmaali karaya markaa waxaad odhan kartaa markaa ku tababaranayso ana aalibun anugu arday baan ahay ana mudarisun anugu macalin baan ahay ana abiibun anugu dhaktar baan ahay ana misriyun masar u baan ahay ana turkiyun anu turkiya u baan ahay ana suuriyun anu suuriya u baan ahay waxaad odhan kartaa kale anta aalibun adugu arday baa tahay anta mudarisun adugu macalin baa tahay anta abiibun adugu dhakhtar baa tahay anta misriyun adugu misri baa tahay anta turkiyun adugu turki baa tahay anta suuriyun adugu suuri baa tahay haddana huwa baa ku qoran mid walba waad marinaysaa saad ugu tababarato saas huwa aalibun isagu waa arday huwa mudarisun isagu waa macalin huwa abiibun isagu waa dhaktar huwa misriyun isagu waa nin masar u dhashay huwa turkiyun isagu waa nin turki u huwa suuriyun isagu waa nin suuriya u raqamka koobaad intaasaa kugu qoran raqamka labaad eeg ana iyo anta iyo baa kugu qoran raasuul leeyahay ana aalibatun waa eeg waa isagii mu'anaa ana iyo anti baa ku qoran iyo hiya anti iyo hiya way ku kala duwan yihiin anana waa iskaga mid ninka iyo gabadho mid walba waa ana markuu isagu hadlayo hadday dadbayna waa naxnu intaa waa ka mid kuma qaybsamaan laakiin anta waa ninka antina waa gabadha huwa waa ninka laga hadlayo hiyana waa gabadha laga hadlayo waxaanaysaa marka ana daalibatun anu ardayaed baanahay ana mudarrisatun anugu macalimad baanahay ana tabiibatun anugu dhakhtar baanahay ana misriyatun anugu gabadh misriya baanahay ana turkiyatun anugu gabadh turkiya baanahay ana suuriyatun anugu gabadh suuriya baanahay waa saa haddana la odhanayaa anti aalibatun aduu gabadha ardayd baa tahay anti mudarisatun macalimad baa tahay anti abiibatun dhakhtar baa tahay anti misriyatun adu gabadh masriya baa tahay anti turkiyatun gabadh turkiya u dhalata baa tahay anti suuriyatun baa tahay hiya baa haddana raacaysa hiya aalibatun iyadu waa ardayeed hiya mudarisatun iyadu waa macalimad hiya abiibatun iyadu waa dhakhtarad hiya misriyatun iyadu waa misriyad hiya turkiyatun iyadu waa turkiyad hiya suuriyatun iyadu waa suuriyad saasaa la odhanaya haddana wuxuu sheegaya markii qofka la sheegay min ayn meeshuu ka yimid lasoo odhanaya min ayna anta aduu xaggeed ka timid min ayna min ayna anti aduu gabadhii xaggeed ka timid anta waa ninkii antina waa gabadhii min ayna huwa halkuu isoo ka yimid ninku min ayna hiya halkee iyadu ka timid min ayna ana xaggeen anugu ka imid haddana qaybta afraad ana min baa kuu qoran waad arkaysa say qorantay ana min bakistan anu bakistan baan ka imid ana min turkiya anu turkiyan ka imid ana min misr anu misr baan ka imid ana min suuriya anu suuriyaan ka imid anta baa la mida anta min bakistan ad waa ka tii bakistan ana min turkiya anu turkiyan ka imid ana min misr msr misr ayaan ka imid ana min suuriyan ka imid huwa baa raacda huwa min bakistan buu ka yimid huwa min turkiya buu ka yimid huwa min misr masr buu ka yimid huwa min suuriya suuriyu ka yimid hiya baa haddana raacaysa hiya min bakistan bay ka timid hiya min turkiya ayay ka timid hiya min misr ayay ka timid hiya min suuriya ayay ka timid haddana waa raa hal anta oo iyaduna su-aal kale ah halanta bakistaniya tan nacamiya laa lagaga jawaaba waa tan hal anta bakistaniyin aduma nin bakistaaniya baa tahay hal anta turkiyun aduma nin turkiya baa tahay hal anta misriyun aduma nin misriya baa tahay hal anta suuriyun markaa ama waa nacam ama waa la ma suuri baa tahay anti baa raacda hal anti bakistaniyatun aduma bakistaaniyaed baa tahay hal anti turkiyatun aduma turkiyeed baa tahay hal anti misriyatun adu gabadhyahama misriyeed baa tahay hal anti suuriyatun aduma suuriyad baa tahay waa nacam iyo la kuwa lagaga jawaabo qaybta lixaad waxa weeye nacam baa markaa la odhanaya nacam waa jawaabtii ana bakistaaniyun ana turkiyun ana misriyun ana suuriyun anugu intaaba waan ahay kolbata la weydiiyo haddana waxaa raacaysa gabadhii ana bakistaaniyatun gabadh bakistaaniya baan ahay ana turkiyatun gabadh turkiyada baan ahay ana misriyatun gabadh misriyada baan ahay ana suuriyatun gabadh waxaan ahay suuriyada qaybta todobaad waxa weyaan haadaa iyo haadihi haadaa oo ninkana iyo haadihi oo gabadha ah haadaa akhi kan waa walaalkay haadaa sadiiqi kan waa saaxiibkay haadii ukhtii tan waa walaashay haadihi sadiiqatii waa saaxiibaday yaa la odhanaya markaasaa wuxuu raacinayaa ismii khaalidun magacaygu waa khaalid a ismii khawlatu magacaygu waa khawla ismii khaliil magacaygu waa khaliil ismii khadiijatu baa odhanaysa hadday gabar tahay waxaasoo dhammi waxay ka mid yihiin tadriibaadka ee lagu tababaranayo ee kala duwan ee markuu in badan qofku akhriyo ee in badan uu qoro maskaxdiisa si fiican ay ah ula qabsanayso wallah aclam bisawaab wabilahi towfiiq